xarafka afraad ka dhig alif hamsadu waa koow fa'duna waa labo cayntu waa saddex alif geli ifcaalla weeye marka marka wuxuu ku yidhi wafcalla daa alifin xaariya mid alif u saaxiiba halkaa la gelina alifta aliftaasoo filxashwi dhexda ahaatay waxaa la kale dhex gelinaa caynka iyo labada laamo isku idqaama dhexdooda dhexday ku jirtaa aliftoo raabicatin oo xarafka afraynaya marka halkaas xaad haysataa hal wasino ah ifcalla wacaaliyan iyo isagoo alif ka maran sidiisa u akri ifcalla soo laba wasin ma haysatid lowsina halkaas ku haysataa marka ifcalla iyo ifcaalla labaad haysataa ihbayakana miaalkiyuu sheegay ee wasnigii maaha ihbayaka sabiyu caruurkiiyaa cayilay wey caruurkii waa cayilay waa naaxay wey waa naaxay caruurki ictadala wactadala waa sinaaday wey marka laba miaal iyo laba wasni waxaad ka bilowdaa ifcaalla ka bilow ilaa iyadoo u horraydee waa wasniga misaalkii keen ixmaara keen ixmaara asluhu xamira calaa wasni facila uma xmaara calaa wasni ifcaalla markaad tidhaahdo calaa wasni ifcaalla waxaad tidhaahdaa ziyaadadu xay tahay waxaad tiradaa faziyaadatu bictibaarayn siyaadadu waa laba dhinaca laga fiirina marka la fiiriyo hamsada faziyaadatu maxdatun biictibaari اlhamsati wاlalif haddaan fiirino hamsada u horayda iyo alifta labadaas haddaan fiirino waa maxda لأn اlmasida yundaqu bilafdi wغayru maxda bictibaari takriiri ra xmaara rada la soo celceliyey haddaan fiirinana waa kayru maxdan liأna almasiida yucabaru bimaa yucabaru bihi اlasl marka waa mukarara markaas ah, waa mukarara mamduuqa iyo mukararana waa la yidhahdo maxda iyo kayrumaxdana waa isku mid mukarara haddii lagu yidhi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 ugu dhawaaqi bilafdii ugu dhawaaqi adiga fiiri waxaa lagu yidhi habaq hadda kadib idinkaa ka shaqayna beydkan haddaan dhama ah, beydka soo socda idinkaa ka shaqayna iiri waxaan ku yidhi fiiri ihbayaqa asluhu habaqa calaa wasni facala uma ihbayaqa calaa wasni ifcayala sababto ah hada waxaan ka cabiraynaa fa ba'da cayn haadana laam caynka iyo laamka u dhexayda siyaadu soo maahan lafdigeedaan ugu dhawaaqayna caynkiiiyo waxay udhaxaydaa iyo laamkii siyaadadu ifcayala labada ya iyo hamsada saddexaa siyaada saddexaa siyaada waxaa tiha ihbayaqa asluhu habaqa calaa wasni facala uma ihbayaqa calaa wasni ifcayala ifcayala waxaa leedahay fa ziyaadatu maxda liana almasiida yundaqu bilafdi ziyaadadu dhammaan waa maxda ah, maxaa yeele hamsada iyo labada iyadoo isku idqaaman dhammaantood lafdigooda lagu dhawaaqa haddii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 uu ahday naxwu ixmara shayu shaygiiyaa gaduudnaaday wuu kala duwi jiray shiikhu ixmaara shayu gaduudka oo suulaya iyo gaduudka aan suulayn soomaaliga ku kala duwa wuxuu leeyahay gaduudka suulaya wuxuu leeyahay ixmaara shayu shaygiyaa gaduudtay uu leeyahay gaduudtay ta iyo ya gaduudkan waa midaan suulayn ixmara shayudan gaduudaan suulayn weye ixmara shayu shaygayaa gaduudnaaday uu leey waa kala duwa waa gaduudnaaday saasay u kala duwantu dhiji waa gaduudnaaday naxw ixmara shayu shaygayaa gaduudnaaday yuqaalu daalika saas waxaa laydhaha idaa kaanat xumratu guduudkiisu markay tahay saabitatan mid sugan saabitadaasoo laa tataqayaru aan isbedelayn markaasaa la yidhaahdaa ixmara oo ifcalla la adeegsadaa siyaadadana ifcaalla iyo ifcalla labadaba mubaalaqa loo siyaadiya oo macaanideeda faraha badan waxaa ka a mubaalaqa lilmubaalaqa loo siyaadiya wafcayala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 muctalulaam kufala inaad kulli barato maahan saxiixa kaliya inta aragto kuwa kale inaad fahmi weydo ah, oo ikhtaara sa iftacala ku tahay asluhu ikhtayara ah, irtaqaasay iftacala ku tahay asluhu irtaqaya ah, irtaqaya yawe laamta haye beydkan iska fiiriya aniga waa laqbaynaa siyaadada wayna tusaa wasniga qofkan farta ku fiiqo asaara hadduu e yidhahdana waa laga qaadana ah, hal qofaan farta ku fiiqa bal haye dhegaysta waxaa tiraa minhaa waxaa ka mida ah owsaantii masiidka tadaxrajad gabadhii way dildiliday ama waa wilanwiliday cadyada ninkiiyaa xadaay cinda aljimaac ixlowla sharaabu sharaabkiiyaa macaanaaday isbadara shacru tintiiyaa dheeraaday tawaala almadaru roobkiiyaa israacraacay maca tawalaa tawalaa la jirkeeda xaal u ahday tawalaa tawalla almra taladiiyuu qabtay wa khalbasa waa fasahaadiyey sanbasa waa degdegey itasala wuu xariibsaday maa dukira fii haada albeyti min alwsaani bimaa sabaqa min alwsaani itasalada baydku ku buuxsana baydku ku buuxsana sideedu ugu talagalay wasiin inuu ku sheego sideeddii markuu sheegay itasalada waa buuxsi ee ka mid maaha wasaanta ka mid maaha tadaxrajad ta u geliso maaha faacilka waa mu'anaf gabadhiya dildiliday taayarkii ama fuustadii daxrajad way dildiliday alxajara dhagxii o cadyada rajulu ninkii yaa xadaay cinda aljimaac uu dhihi doonaa badrudiinku markuu mara waaya ixlowla sharaabu sharaabkiyaa macaanaaday isbadara shacru tintiyaa dheeraaday tawaalal madaru roobkiyaa israacraacay maca tawallaa tawallaa la jirkeedaa xaal u ahaaday arrinkii taladiiu qabtay tawalla alamra taladiiu qabtay wa khalbasa waa fasahaadiyey khalbasalqalba qalbigiiuu ka fasaadiyey mid xuma saaxiib xumaanta helay ardaygii dhammaayo qurxoonaa isagoo dhafoor xiiranaa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 cadada calaa wasni facala uma cadyada calaa wasni facyala saasay noqotay facyala waxaa leedahay fasiyaadatu maxdatun liana almasiida yundaqu bilafdihi fasiyaadatu mutasila wasniguna waxaa leedahay min wsaani masiidi hulaaثiyi ashaad waxay ka mid yahay wasnigaanu awsaantii ulaaigii masiidkaha shaadkaha ah.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 labada daad mid ka mid ah, ah wlowla shayu shaygiya macaanaaday yuqaalu daalika sidaas le daaba idaa daaba markuu wanaagsanaado kulligood waa ifcaw cala wafcala la hamsada iyo tadciifka laamta dambe laamta lagu idqaamo waa labada laam midda horayda iyo hamsada ayaa siyaadaa ah.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 siinkaas awelka bisaa siyaadaa safcala naxwu sanbasa sanbasa oo kaleeto ah, bimacnaa nabasa xaariya nabasa wey waa isku mid sanbasa iyo nabasa ey asraca waa degdegey waa degdegey wey qaala abuu camrin wuxuu yidhi azaahid asanbasu sanbasku asariixun waa midka degdega wa siinkiisuna zaa'idatun waa mid siyaadaa waa lisuquudiha dhiciddeeda u daliil ah soo calaamaadha lagu garta ka maahayn suquudu fii bacdi tasaariif liqayri cilatin tasriifiyatin lisuquudiha dhiciddeedao fii nabasa ay ka dhacday wallahu subxana wa tacala aclam sala allah calaa